bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo tobnaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn wlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila cla alaalimiin sala allahu cla muxamadi wcla aalihi wsaxbihi wslama ajmaciin قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين تقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأسواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله سبحانه وتعالى وآياتك هراء إلهي maaragtay ku caddeeyey in bini aadamka la jeclaysiiyey waxyaabo uun ah adduunyada dhaldhalaalkeeda inay iska jecel yihiin hadday tahay haween hadday tahay maal hadday tahay xoolo kale mood iyo nool intaba bini aadamku kuwa la jeclaysiiyey weeye laakiin waxaasoo dhammi wax tegaya weeyaan oo macnuhu maaha in qofka muslimka ah la leeyahay adduunyada waxba ha ka qabsanin macnuhu sidaa maaha xikmaddu waxa weeye adduunyadu yaanay noqonin mid ku ilowsiisa aakhiradaada marka kuwan ilaahay ku ceebaynayaa waa kuway adduunyadu ka dhaqaajisay ee ay seejisay aakhiradoodii <clears throat> allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow a unabbi'ukum ma idinka warramaa labadaa hamsoo ka hore kordhow leeyahay amba fadxaysan iyo ka dambena godan yahay qur-aanka saddex meeloodunbuu ku yimaadaa meelo waa halkan meelina waa fii suurati saad ta kalena ikhtarab weeye a ulqiya iyo a unsila oo kale qul waxaad tidhaahdaa nebiyow a unabbi'ukum ma idinka warramaa bikhayr mid ka khayr badan min daalikum kaa laydin jeclaysiiyey a unabi'ikum ma idiin sheegaa amba ma idiinka waramaa bikhayr mid ka khayr badan min daalikum kiina kaa hore ee aada jeclaateen ee adduunyadan iyo waxa raacsana mid ka khayr badan ma idiin sheega ha ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqashadiisa iyo adeecidiisa ayaa ka khayr badan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala liladiina kuwii waxaa u sugnaaday waa khabarkiiyo muqadama ma ogtahay liladiina kuwii waxaa u sugnaaday ittaqow ka baqa alleh alle ka cabsiga la yimaada awaamirta ilaahayna sameeya waxaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal ay ku sugnaatay jannaat jannooyin baa u sugnaaday marka jannaatun waa mubtadiyo muahara wey liladiina kuwii waxaa u sugnaaday itaqow alle ka baqa subxaanahu watacaala cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal ay ku sugnaatay waxaa u sugnaaday jannaat jannooyin baa u sugnaaday jannaat ayaa u sugnaaday tajrii ay qulqulayso min taxtihaa jannadaa hoosteeda markaa haa damiirkaa ah, waxaynu u celinay uun jannaadkan markaa marka lagu idhaahdo janna laba macnuun bay luqada carabiga yeelataa mar waxa ay noqotaa beerta dhirta meesha ku yaalla ayaa janna la ydhaha beer la ydhaha marna goobta laftigeeda ayaa la yidhaahdaa marka labada macno way noqon kartaa jannaadkaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda ay qulqulayso ama ay rogmanayso alanhaar togog ay qulqulayaan waa jamcu mahar alanhaar togog ay qulqulayaan webiyo hadday yihiin biyo hadday yihiin casal hadday yihiin caano hadday khamr oo maylaga khaalidiina xaal ay ku waari doonaan fiiha xaala muqadara laya macnaha way ku waari doonaan khaalidiina xaal ay ku waari doonaan bay ku maaragtay ayay leeyihiin jannaadkaasi fiihaa jannada dhexdeeda ay ku waari doonaan amba ay ku nagaan doonaan wa aswaaj haween bay leeyihiin ay waliladiina taqow cinda rabbihim jannaatun ay wa aswaaj haween bay leeyihiin haweenkaasoo mudahara la dahiray mudahara la dahiray wax kastoo ceeba iyo wax lagu dhaliilo iyo wax maaragtay dee <clears throat> wax u dhimi kara haweenimadooda midnaba aan lahayn way dahiran yihiin wa ridwaan raalli ahaanshe ayaa u sugnaaday wa ridwaan raalli noqosho ayaa u sugnaatay raalli ahaansho min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday oo ilaahay subxaanahu watacaalaa dib dambe ugu cadhoon maayo wallaahu alle basiiro allaha arkaya weeye subxaana bilcibaada addoommadiisa allaha arkaya subxaanahu watacaala ee mid waliba wuxuu la yimi ku abaalmarin doona marka dee ilaahay ridwaankiisa iyo raalli soo tegaya dib dambana ilaahay ugu cadhoon maayo sida ilaahay subxaanahu waase rasuulkiisuba ku caddeeyay axaadiistii saxiixa ahaa ilaahayna meel kale ku yihi waa ridwaanu min allaahi akbar allah wuxuu ihi subxaana aladiina mutaqiintaaso usuulkani fii maxaliljari ka sifeen aladiina kuwa alla ka baqanaya o aladiina mutaqiintaaso yaquuluuna yidhaahda ilaahay kuwaasuu sii sifaynaya yaquuluuna yidhaahda rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow bay yidhaahda innanaa annagu aamannaa waanu rumaynay wax kasta oo aadna amartay rumayntooda oo shay kasta oo rumayntiisa waajib tahay baan rumaynay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow innanaa annagu aamanaa waanu rumaynay bika wa bikitaabika wa birusulika wa bimalaaikatika ila akhir ee fakfir dhaaf lana annaga noo dhaaf dunuubanaa dembiyadayada ilaahay ou dhaaf way tawasulayaan maogta waxay ku tawasulayaan rumayntay alla rumaysan yihiin oo atawasulu biliimaani waa mashruuc wey dunuubana qaybaha tawasulkee sharcigaa ah buu ka mid yahay aan mamnuuc ahayn waqinaa naga ilaali cadaaba annaar naarta cadaabkeedana ilaahay ou naga ilaali mutaqiintaaso assaabiriina kuwa sabra ah way sabrayaan oo ilaahay daacadiisay ku sabrayaan waxay ku sabrayaan ka tegitaankaay macaasida ka tegeen waxay ku sabraan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qadihiisa ku xanuujiyo mutaqiintaasoo asaabiriina sabra mutaqiintaasoo wasaadiqiina kuwa wax sadaqadaysta ah maya wasaadiqiina kuwa ku run sheega ah waxay ku run sheegayaan waxyaabaha ay sheegayaan maalan ka warramid iimaankooda ka warramayaan oo kale ayay ku run sheegayaan waxyaabahay laasimayaan baana cadaynaya acmaasha culculus ah wowga maxaa loo keenay haddaad tidhaahdo maadaama ay sifo u tahay jawaabtu waxay noqonaysaa sifaadkooda ayaa noocaas unba waalqaanitiin mutaqiintaasoo waalqaanitiina kuwa ilaahay aeeca ah alqunuuta aaaca waalmunfiqiina ah kuwa bixiya mutaqiintaasoo waalmunfiqiin kuwa bixiya ah maalkooda wax ka mid ah kuwa allahooda ka baqa oo waalmustakfiriina kuwa alle dembi dhaaf weydiista ah bilasxaar waqti suxuureedka bilasxaar waqti suxuureedka habeenka qaybtiisa dambe waqtu saxar ayaa ilaahay dembi dhaaf weydiistaa waa dad wanaagsan waxay ogyihiin in rabbigood soo dego yansil llahu tabaaraka wa tacaala fii kulli leylati ila asamaa'i dunya in ilaahay subxaana wa tacaala habeenka marka ay saddex meelood marka loo qaybiyo meeli hadho ayay ogsoon yihiin rabbigoodu inuu soo dego oo uu yidhaahdo hal min saa'ilin fa ucdiyahu hal min daacin fa astajiiba lahu hal min mustakfirin fa akfira lahu ma jiraa mid baryayon siiya ma jiraa mid se kale ilah waxu weydiisanayon baryadiisa aqbala ma jiraa ilaahay baa iyagoo haya mid dembi dhaaf weydiisinayoonu dembi dhaaf dalba xilligaasa ilaahay baryaan bilasxaar habeenada qaybta dambe weeye wajabsaxar shahid allaahu alla wuxuu qiray rabbi baaba ka marakacay wa bihi shahiida maragna isagaa ku filan wa asdaqu shaahidiin shahid allaahu alla wuxuu qiray annahu damiir اlxaal washani baa la ydhaha annahu laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ayaa ilaahay qalay subxaanahu wa tacaala mid jira baanu ahayn ilaa huwa isaga mooyaane shahida allaahu alle wuxuu caddeeyey annahu laa ilaaha ay ana alxaala washan saas laa ilaaha mid xaq lagu caabudaaba inaanu jirin ilaa huwa isaga mooyaan waalmalaa'ika malaa'igtuna sidaasi ayay qireen cibaadada rabbi keligii inuu isagu mutay ayaa ilaahay qiray subxaanahu wa tacaala wa ululcilmi cilmiga kuwa lihina sidaasay qireen wa ulilcilmi cilmiga kuwa u saaxiibka ahina sidaasay qireen waa khusuusiya oo arrin la gaara culimmadu ay leeyihiin oo haddayse towxiidka aanay leexinin oo ay ahlu towxiid ay yihiin fahamsan yihiin in badanoo dee culimo isu haysato oo iska jiri karto oo ilaahay towxiidkiisa si kaleba uba qaadatay qaa'ima xaaluu yahay buu alle sidaa qaray kii ku taagan bilqisti cadaalad fii kulli xaalin min alaxwaal qaa'ima xaaluu yahay alle kii ku taagan bilqisti cadaalad buu alle sidaa aqra laa ilaaha mid xaq lagu caabudo cibaadadiisu xaq tahayba ma ahaanin ilaa huwa alla mooyaane alla soo hanceliye takraar baa ku jira alcasiiz allaha cisale weeye adkaansho alxakiim waa allaha xukun iyo xikmadba isagu iska leh wey ina addiina diintuba ina addiin diinta cinda allaahi alla agtiisa alslaamu islaamnimada weyn ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu watacaala diin kale oo aqbalayaa rabbi inaanay jirin cid diin kale oo rabbi aqbalaya inaanay jirin cidda diin kale doontana falan yuqbala minho ina addiina diintu cinda allaahi alla agtiisa alislaamu islaamnimada weyn mufasiriinta qaar baa waxay qadareen ina addiina diinta almardiya laga raaliga yahay cinda allaahi alla agtiisa alislaam waa islaamnimo wama اkhtalafa ismay khilaafin aladiina kuwii isumay khilaafin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyey iskumay khilaafin wax kale ilaa min bacdi maa jaaa intuu u yimid dabadeed mooyaane hum ayaga alcilmu u yimi ayay iskhilaafeen oo khilaafka ma cilmiga u yimi baa waday maye sababta khilaafkoodu baqyaa xasad un bay ahayd xasad daraaddii oo baynahum ayaga dhexdooda un ka dhilaahay wama ikhtalafa ismay khilaafin aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyey ilaa min bacdi maa jaaa intuu u yimi dabadeed mooyaane hum ayaga alcilmu cilmigu intuu u yimi ayuunbaana ayay iskhilaafeen khilaafkooduna wax kalaba kama dhalanne bagyaa ay lilbagyi xasad daraaddii uunbay isu khilaafeen oo baynahum ayaga dhexdooda una meel kale aan kaga iman waman yakfur qofka ku kufriya بآيات الله إله الله آيات كيس غفة كفرية ومن يكفر غفة كفرية بآيات الله الله آيات كيس فإن الله الله سريع الحساب حساب تيسو كي نخستوي سريع الحساب حساب كن نخستوي يا الله سيا حساب تكون نخستوي أبال نمبرين تونا قال لماذا يحمى تغفك أسولي فإن حاجوك هاتي كلا دودا النبي محمد معنى كون أهل الكتاب كاي jaadaluuka fi tawxiid fain xaajuuka hadday kula doodaan oo ay muran bilaabaan ay tawxiidka ka hadlayaan faqul waxaad tidhaahdaa aslamtu waan hogaamiyey amaba waan dhiibay wajhii wejigayga waxaan u dhiibay lilaah alle ayaan u dhiibay ilaahay un baan caabudaya cibaadada cid kale oo aan la simayaa ma jiro aslamtu waan hogaamiyey wajhiya wejigayga waxaan u hogaamiyaanba u dhiibay lilaah alleh alle ayaan u dhiibay anigu horta allah baan isu dhiibay macnaa sidaas ku dhe baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waman itabacan iyo ka i raacayba taada ku cada waman itabacan iyo cidda i raacdayba alle ayaanu u hogaansanay oo rabbi keligii ayuun baanu caabudnaa waqul waxaad tidhaahdaa nebiyow liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa uutuu la siiyey aayaddu maxay daliil u tahay risaalada rasuulku inay caam ahayd oo maala mushrikiin amba ummiyiin iyo ahlukitaabkaba waqul waxaad tidhaahdaa nebiyow liladiina kuwii waxaad ku tidhahdaa uutuu la siiyey alkitaaba la siiyey iyo wlummiyiina kuwa aan waxba qorin waxaad ku tidhaahdaa aaslamtum ay aslimuu istifhaamtani waa bimacna alamar aaslamtum ma hogaansanteen bimacnaa aslimuu hogaansana istifhaamtu iyadoo bimacna alamar ahna way ku timi qur-aanka ma og oo ilaahay markuu khamriga xarimay muxuu yidhi fahal antum muntahuun ay inta manaa joogsada ayay ka dhigantay moogta ha joogso iska daa aslamtum ay aslimuu hoggaansama sidaa ku dheh fa in aslamuu hadday hoggaansamaan markaa faqad ihtadow way hanuuneen fa in aslamuu hadday hoggaansamaan faqad ihtadow way hanuuneen wain tawallow hadday jeestaan fa innamaa calayka korkaaga waxa ah uun xasri baa ku jira fa innamaa korkaaga waxa ah uun albalaaq ay atabliiq gaadhsiinunba adiga ku saaran aada gaadhsiiso fariinta ilaahay ku faray wallaahu alle basiir allah arkaya bilcibaad ilaaha addoommadiisa arkaya weeye subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kufreeya biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ku kufreeya ahlu marka waa ceebayn ilaahay ku ceebaynaya ahlukitaabka qaar sidan samayn jira oo yeeli jiray markaasaa kuwii nebi maxamed xilligiisa joogay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegayaa waxay ku dhaqmi jireen xataa dee kuwan xilliga nebi maxamed joogay afcaashani kamay suulin iskuday ay isku dayayaan dilka ambiyada waad garanaysaa nebiyullaahi maxamed mar ay sumeeyaan iyo mar ay sixraan intaba iyo mar ay ikhtiyaal ku dayaan maaragta ducaadaa iska lahaayeen إن الذين كوا يكفرون ككفرية بآيات الله ألا آيات كيس كوا ككفرية ويقتلون الله دلي النبيين أنبياء إلهنا دلي سبحانه وتعالى بغير حق حق ترنا كدلي نبي قديل كيس مرة ما حق ما نقره لكن بغير حق وحلون لا يبيع علماء الله إيجا لفتي ولا حتى أوجا دلك النبي قاعد دلي يعني حق ترته غير حق دلي wayaqtuluuna laynay aladiina kuwii wayaqtuluuna dilay aladiina kuwiina dilaya amba laynaaya ya'muruuna fara dadka bilqisdi cadaalad oo min annaasi ah dadka kale caadiga ah min alculamaa min annaasi amba dadka ka mida culimada ah kuwa dilaya fabashir ugu bishaaree nebi muxamedow hum kuwa bicadaab cadaab ugu bishaaray cadaabkaasoo aliim ay mu'lim wa xanuujiya amba la xanuujiyey ulaa'ika kuwaas aladiina kuwa weeye xabidat ay baaba'day acmaaluhum camaladay samayn jireen ee wanaagsanaa waa kuway baaba'day fi dunyaa ay ku baaba'day qofku markuu ridoobo ma noqonayo macsuumu dami walaa esh lmaal midna noqon maayo markii camalkiisa uu baaba'ayo oo dhiiggiisii ilaashanaa ee dhowrsanaa waa la daadinaya maalkiisiina waa la qaniimaysanaya ulaa'ika kuwaasi aladiina ko weeye xabidat ay baaba'day acmaalahum camalladoodii ay ku baaba'een fi dunyaa iyo waalaakhira wa fi laakhira oo dacdaab bay yeelanayaan wamaa lahum umana ahaanin ninkuwa min naasiriin kuwa u hiiliya oo u nusreeyaa umay sugnaanin ba allahi subxana watacaala alam tara miyaad ogsoonaynay maxamedow ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiibaa la siiyey qayb min alkitaabi ilaahay kutubtiisa ka mid ah amba min alkitaabi ah waa atawraat walinjiil yudcawna xaal loogu yeedhaayana la siiyey yudcawna xaal loogu yeedhaayana la siiyey ilaa kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa loogu yeedhaayo liyaxkuma si uu u xukumo kitaabkaasi baynahum ayaga dhexdooda waa towraat iyo injiil marka waxaa loogu yeedhayaa ila taxaakum inay maaragtay ku xukuntamaan oo ay xaakim ka dhigtaan labadaa kitaab waxaa ku sugan ee ilaahay daacadiisa ah iyo labadaa kitaab ilaahay wuxuu ku faray oo ah nabiyullaahi moxamed markuu soo baxo raacitaankiisa alam tara miyaad arkay aba ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiba qayb min alkitaab ilaahay kutubtiisa ka mid ah amba ah yudcawna xaal loogu yeedhana la siiyey ilaa kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa loogu yeedhaayo liyaxkuma si uu u xukumo kitaabkaasi faacilka ka dhig ma arkaysaa baynahum dhexdooda uma haddana iyadoo loogu yeedhayo yatawallaa uu jeedsanayo fariiq qaybi ay jeedsanayso qaybtaasoo minhum ayaa ka ka sifee yatawallaa haddana uu jeedsanaayo uma yatawallaa yudcawnada ku cadfanta ayadoo loogu yeedhayo haddana yatawallaa uu jeedsanayo fariiq qaybi ay jeedsanayso minhum ayaga ka mid wa hum mucriduun walxaal anahum ayagu mucriduuna kuwa jeestaba aysa yihiin dhaqankoodaaba sidaa iska ah daalika qowlka iyo leexsanaantaas amba cadaabkani muxuu ugu sugnaaday biannahum qaaluu bisababi qowlihim baadu daalika halaagaas maaragtay iyo xumaan ciqaabkaasi wuxuu ugu sugnaaday biannahum qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkooda daraaddii buu ugu sugnaaday amaba maxaa ku xambaaray inay ku dhiiradaan khilaafitaan xaqa la khilaafo daalika kaa dhiirashada noocaasa biannahum qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkooda daraaddii ayaa kaasi ku xasilay amba uu ku dhacay ay maxay yidhaahdeen lan tamasanaa nama taaban doonto annaar naari nama taaban doonto ilaa ayaama maalma mooyaane maalmahaasoo macduudaatin farakutiris ah macduudaatin fara ah oo yar wagarra waxaa ku sugay hum ayaga waxaa ku sugay fii diinihim albaaili diintooda baadilka ah ee dee iyagu ay iska samaysteen waxaa korkeeda ku sugay maa kaanuu yaftaruun ay iftiraa'uhum waxay been abuuranayaan ay le inagana la cadaabi maayo ilaahay baana jecel shacbullaahi mm. amba wagara waxaa lugooyey hum ayaga fii diinihim ku lugooyey maa kaanuu yaftaruun maadaynu masderiye ka dhignay ay iftiraauhum been abuurashadooday ku been abuuranayaan cala allaahi subxaanahu watacaala oo maca mitliqaa'i anfusihim marka waxay iska samaysanayaan waxaan ilaahay daliil uu u siiyeyba aanay jirin marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu isagoo kuwa u goodeeya tahdiid fakayfa xaaluhum ayaad qadaraysaa khabar baa ku yaalla mubtada qadar fakayfa yakuunu xaaluhum fakayfa sidee ayuu ahaan doonaa xaaluhum xaalkooda fakayfa xaaluhum fakayfa yakuunu xaaluhum xaalkoodu siduu noqon doonaa idaa jamacnaahum marka aanu kulminno sidee ayaa xaalkoodu noqon doonaa fakayfa yakuunu xaaluhum arrintoodu siday noqon doontaa fakayfa xaalu arrinkoodu siduu ahaan doonaa idaa jamacnaahum markaanu kulminno liyowmin ay fii yowmin maalin dhexdeed yowmkaasoo laa rayba shaki fiihi ay aanu shaki ku sugnaanin inaanu khalqiga kulmin fiihi ay fii wuquucihi iyo ahaanshihiisaba sidee xaalkoodu noqon doona oo wufiyat loo oofin doono kullu nafsin naf walbana loo oofin doono maa kasabat waxay shaqaysatay wlxaal na loo ofin doono hum ay anahum ayaga laa yudlamuun aan la dulmiyi doonin maxay maalintaa yeeli doonaan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow allaahumma yaa allah bay ka dhigantihi ma ogti miimka ciwad wuxuu ka yaadi qul waxaad tidhaahdaa nebiyow allaahumma yaa allaahu allow maalika almulki mulkiga allaha iska lah mulkiyayow lahaanshahaba allah iska lahow qul waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allah allow maalika almulki yaa maalika almulki lahaanshahaba alaha lahow ee iska mulkiyayow tu'tii waad siisaa almulka lahaanshaha iyo mulkigaba waxaad siisaa man tashaa kaa doonto ciddaa doontaad siisaa watansicu waad ka siibtaa waad ka saartaa almulka mulkiga waxaad ka siibtaa miman qof baad ka siibtaa tashaau aad doonto wa tanzicu waad ka siibtaa almulka mulkiga waxaad ka siibtaa oad ka qaadaa miman baad ka saartaa tashaau aad doonto wa tucizu waad cisaysaa man tashaau kaad doonto ayaad cisaysaa ood sharafu yeeshaa watudillu waa dullaysaa man tashaau kaad doonto biyadika gacantaada ayuu ku jiraa alkhayru khayrkuba biyadika alkhayr gacantaada ayuu khayrku ku sugan innaka adigu calaa kulli shay shay walba qadiir allaha kale ee qaadir ku abaata tuuriju waxaad gelisaa alleyla habeenka fi tuuliju waxaad gelisaa alleyla habeenka fi nahaari markaasaa midkood dheeraadaa ka kalena yaraadaa ama midka kalaa kii kala dhex galoo la waaya wa tuuliju waxaad gelisaa annahaara maalintiina fi lleyli habeenka ayaad dhex gelisaa marka fasalada ayaa kala duwan mararka qaarkood ictidaal baa dhacaya mararka qaarkood ee eh, gugii iyo dayrtii iyo xagaagii iyo inta way sooda bedelayaan watukhriju waxaad ka soo saartaa alxaya mid nool ayaa min almayit mid dhintay aad ka soo saartaa maalan midhihii iniyihii qalalaa ayaa isu bedelaya geed sarac buu noqonayaa muumin qof kaafira qof muumina dhalaya muumin baa sidaloo kale midxun dhalaya saasoo kale watukhriju waxaad ka soo saartaa almayita mid dhintay min alxayi mid nool xaggii baad ka soo saartaayo noolaa ayaaba mid dhintay aad ka soo saartaa wa waad arsaaqdaa man tashaau kaad doonto bikayri xisaab xisaab la-aan baad ku arsaaqdaa cidina kuma gelisimo tucdii man shita min almaali maa laa yacudu maa laa laa yucaddu waxaa la tirin karin baad siinaysaa laa yatakid yaanay ka dhigan almu'minuun kuwa mu'miniintii yaanay ka dhiganin alkaafiriina kuwa gaaloobay awliyaa ehliyaanay ka dhigan kuwa ay jecel yihiin alwilaaya marka laga hadlayo waxa weeye almaxaba maala inaad jeclaato gaaladii inaad u hiiliso amaba iyaga aada isticaano u weydiisato calaa masaalixi lmuslimiin ayaa la yidhaahdaa marka laba suuro ayuunbuu weluhu yeelanaya labada suuro oo u leeyahay labaduba xaaraam weeye inaad nin gaal jecel u noqoto adigoon muuminiintaba danba ka lahayn oo maxabadaada iyo jeclaantaada aad gaalasaa tahay qofun gaalun ku xidhan iyo inaad muslimiintana jeceshahay gaaladana mid iska jecel tahay ood ku jamciso labada labada qaabba xaaraan labada qaabba xaaraan bay noqonaya laa yatakid yaanay ka dhigan almu'minuuna alkaafiriina yaanay ka dhigan awliyaa waayo dee ma suurtagal maaha allah iyo cadowgiisa inaad wada jeclaato suurtagal ma aha suurtagal ma aha ilaahay baa tilmaamay gaaladu inay cadow yihiin marka cadowga alleh iyo allah wada jeclaanay abadan min duuni اlmu'miniin mu'miniinta sokodo waman yafcal qofka sameeya dalika ka ee jeclaada ee u hiiliya gaaladii falaysa ma ahaanin qofkaas ismigii laysadaa damiir ah, ah falaysa ma aha nin qofkaa gaalada xidhiidhiyey fii shay min allaahi alle xaggiisa xaal u ka ahaaday shaygaas fii shay shay dhexdiiba maaha macnaa wax alla wuxuu diin kaga sugan yahay ma jiro falaysa ma ahaanin qofkaasi fii shay shay dhexdiiba ma min allaahi xaala kowni shay shaygaasi xaalata kownihi shaygaasi xaaluu ka mid yahay min allah alle xaggiisa amba alla diintiisaba uu ka mid yahay macnaha ilaahay baa beri ka awey ah markaa min allah xaalee ma ogta laysa ma ahaanin qofkaasi fii shay shay dhexdiiba ma ahaanin oo min allah alla diintiisa ka mida min haada ilaahay baa beri ka ah weeye subxaanahu wa rabbi ayaa beri ka ah ma arkaysa markaa ma kaa xidhiidhninow ilaa an tattaquu inaad ka baqataan minhum ayaga tuqaata tuqaatan ka baqasho mooyaane inaad ka qooftaan mooyaan oo maalan qofku hadduu ka baqo oo uu joogo buldaanta iyo maaragtay meelo iyo arlo marka dee waxa u bannaan maaragtay inuu iska ilaaliyo ma arkaysa laa bibaatinihi oo maalan waa inuu noqdo un dee qof iyagii nacab wakiil saxaabiga la yidhaahda abidarda sida bukhaari uu soo sheegay dad baanu waxoogaa u dholla cadayna wa quluubunaa talcanuhum ayada qalbiyadayadu ay nacdalayaan culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin maya ilaa an tattaquu minhum tuqaatan macnaheedu waxa weeye waa sidii alamr bilmacruufka oo kale haddaad awood u leedahay gacantaad wax kaga bedelaysay haddii kale maaragtay carabka haddii kale maaragtay qalbigaad ka nacaysay idan markaad nimankani ay kaa taagroonaadaan dee waxaad samayn karaysaa kitmaanu diinik marka isku mid maaha in qofku diintiisa qarsado iyo inuu muujisto diin baatila culimada qaar baa le sida mujaahid oo kale suurtagalba maaha iyaga qalbigaaga waxaan ku jirin in loo sheego waayo taasi nifaaq bay noqonaysaa buuli marka haddaad ka baqataan bay allah leeyihi subxaanah watacaala ka baqasho waxoogaa dee maaragtay waxaa u banaan qofku inuu bidaahirihi inuu iskaga gaashaanto laa bibaطinihi waniyatihi wayuxadirukum اllahu alla wuxuu idinka digayaa nafsahu buu rabbi idinka digaya waila اllahi alle xaggiisa unbuu yahay almasiir qul waxaad tidhaahdaa nebiyo in tukfuu haddaad qarisaan maa waxa fii suduurikum laabtiinna waxa ku jira haddaad qarisaan aw amase tubduu haddaad muujisaan hukaa laabtiinna ku jira yaclam waa og yahay hubka allaahu alle waa ogsoonye yaclamhu allah rabbi waa og yahay wayaclamu alle waa ogsoon yahay maa fi samaawaati saaadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku sugan baa ilaahay uu ogsoonye wallaahu alle calaa kulli shay shay walba qadiir ilaah qaale wallaahu qadiirun calaa kulli shay yowma tajidu udkuru sheeg yowma maalin tajidu ay la kulmi doonto ay tusaadif ay la kulmi doonto kullu nafsin naf waliba ay la kulmi doonto amba idkuru sheeg yowma maalin tajidu ay tusiibu ay heli doonto kullu nafsin naf waliba maa camilat waxay shaqaysatay ay heli doonto oo min khayrin ah waa bayaami min khayrin ah ay heli doonto muxdara xaala kownihi muxdara xaaluu yahay mid la keenay alla waay ayaa la keenayaa mogta halkaa ku jooji marka mubtada ka dhig markaa maada wamaa ayu ladii midka camilat ay samaysay oo min suu'in xumaan ahna tawaddu waxay jeclaan amba ay tamaniyi doontaa low anna baynahaa ayada nafta ah iyo wabaynahu baynahu kaa ay samaysay dhexdiisa inuu ahaado amadaa masaafo inay noqoto amba xilli masaafo inay noqoto masaafadaasoo baciida fog oo durugsan waxay jeclaan doontaa arlo weyn inay u dhaxayso maa bayna almashriqi waalmaqrib wamaa camilat waxay samaysay oo min suu-in xumaan ahna tawaddu waxay tamani low anna baynahaa ayada dhexdeeda naftaas iyo wa baynahu kaa ay samaysay wa bayna maa camilathu amadaa inay noqoto masaafo ay noqoto baciida fog الله allah allah wuxuu idinka digayaa nafsahu buu idinka digayaa wallaahu alle ra'uuf allaha u turidda badan weeye bilcibaad addoommadiisa ilaahay baa u tudha qul waxaad tidhaahdaa nebiyow oo dadka ku tidhaahda in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna allaha kuwa alla jecel haddaad tihiin fattabicuunii iraaca yuxbibkum allaahu alla wuu idin jeclaane bal shardiga day iyo jawaabta dambe amarka ma arkaysa aayaddan culimmadu waxay yidhaahdaan waa xaakima calaa kulli man iddacaa maxabbata allah qof kastoo sheegtay inuu alla jecel yahay bay aayaddani xukumaysaa oo aan isagu markaa haysan dariiqii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof kale ilaahay baan jecelahay haddana dariiqa rasuulka ka lunsan been buu sheegayee ogow waxligiiba wuxuu doontaa ha duubto waa qul waxaad tidhaahdaa nebiyow in kuntum haddaad tuxibuuna allaha kuwaa la jecel fattabicuunii iraaca aniga nebi muxameda oo haddii aad iraacdaan yuxbibkum ullah alla wuu idin jeclaanayaa waa jawaabtii maaragtay amarka iraaca alla ha idin jeclaaday haddaad iraaci weydaan maxaa ka dhalanaysa alla waa idin wayakfir wuu dhaaf intuu weliba idin jeclaado ayaa wayakfir wuu dhaafi lakum idinka dunuubakum weliba dembiyadiinna uu dhaafi doono wallaahu alla hafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha naxariista leh ma arkaysa qul waxaad tidhaahdaa nebiyow adiicu allaha alla adiica iyo warasuula rasuulkan muxameda sal allau alay wasalam fain tawallow haddaad jeedsataan Eh, maara faina allaha alle laa yuxibu ma jecla alle alkaafiriina kuwa gaalooba ilaahay ma jecla subxaanahu watacaala tan ayaaba inagaga sii daran oo markaa qul adiicu llaha warasuula fain tawallo haddaad amarka rasuulka aada khilaaftaan faina allaha laa yuxibu lkaafiriin mufasirku muxuu leeyahay fadalla calaa ana mukhaalifatahu fi ariiqati kufrun wallahu laa yuxibu man itasafa bidalika وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتمر إلى إله رسولك سوراعه خلاف رسولك إله طريقي سلو خلافا كلمة إن يتهي أي دليل تهيون إن الله ألا اصطفى ودورتي إن الله ألا اصطفى وحك دورتي آدم آدم بو ربك وحك دورتي إيا ونوحا ma aragtay nebiyullaahi nuux waa rususha kii ugu horreeyey wa aala ibraahiim ibraahim aalkiisa ibraahim laga soo bilaabo ilaa nebi moxamed wa aala cimraan waa muuse iyo haaruun ama ciise iyo maryam be rabbi wuxuu ka doortay cala alcaalamiina buu alle ka doortay ina allaha alla istafaa wuxuu ka doortay aadama waa kii basharka alla ka abuuray iyo wa nuuxa nuux wuxuu alla ka doortay iyo wa ala ibraahim ibraahim aalkiisii iyo wa ala cimraan cala alcaalamiina buu alla ka doortay dhowriyatan ka badel maogta dhowriya ubad baa ilaahay doortay maogta kuway dhaleen baa alla doortay subxaanahu watacaala dhuriyadaaso ka sifa jumlada bacduhaa barhkeedba min bacdin barhka kale unuu ka soo wallaahu alla samiic allah cilmiga badan maqalka badan weeye calim waana allah cilmiga badan leh subxaanahu watacaala id qaalat udkur xusnamiyo id waagii qaalat ay tidhi imra'atu cimraana cimraan haweenaydiisii ay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waxaa nadray oon shardi ku galay laka adiga kuu nadray maa wixii baan kuu nadray fii badnii calooshayda ku sugan muxarara xaalu yahay kaasi mid la xoreeyay oo adiga cibaadadaada un loo xidhay sharcigooda iskaga bannaanayd inmaa la nadro oo ilaahay cibaadadiisa loo gooyo oo ilaahay guryihiisa maaragtay uu ka shaqeeyo ma arkaysa id waagii xus qaalat ay tidhi imra'atu cimraan waa maryan hooyadii maryan hooyadeedu wey markaa maaragtay muusa binu cimraan iyo haaruun iyo dee cimraanka wakti udhexeeya id waagii qaalat ay tihi imra'atu cimraan cimraan haweenaydiisii ay tihi maryan hooyadeed weeye magaceeda waxba inagama gelin waxa inagu filan inta alla ka sheegay oo imra'atu cimraan baa inagu filan xanaa la odhan jiray bintu fulaan iyo kan kale adiga laguma diran rabbi rabbigayo inii anigu nadartu waxaa nadray laka adiga waxaa kuu nadray maa ilmaha ayaa kuu nadray fii badni calooshayda ku sugan mucarara xaalu yahay mid la xoreeyey oo loo gaar yeelay adiga cibaadadaas ee fataqabal iga aqbal minii aniga nadarkaa rabbiyo uga aqbal inaka adigu anta adigu asamiic allaha maqalka badan alcaliim ee cilmiga badan baa tahay islaantii nadartay wixii caloosheeda ku jiray falamaa markii wadacad ay dhigtay ama ay dhashay haa naftii caloosheeda ku jirtay damiirkii baa la taaniisiyey ma og tahay ilan maaha fii badnii bay tidhi waxaa loo taaniisinayaa calaa xasabi alwaaqic waa siday arrintu noqotayo ilmihii ay moodaysay iinan baa laga yaabaa inay jeclayd inay dhasho haweeneyda dee ka shaqada kaga wanaagsan markay haweeneydii dhashay baa ilaahay ka falamaa markii wadacat ay dhigtay amba ay dhashay haa naftii caloosheeda ku jirtay damiirka naf baynuu celinaynaay qaalat waxay tidhi rabbii rabbigayow innii anigu wadactu waan dhigay ama waan dhalay haa tii calooshayda ku jirtay unhaa xaalayta <clears throat> mid dhadig baabay noqota wallaahu allana aclamu waa ogsoon yahay muctaridaa la yidhaahdaa wallaahu alle aclamu waa ogsoon yahay bimaa wadacat waxay dejisay amba ay dhashay allana waa ogsoon yahay walaysa adakaru inankuna ma ahaanin kalunhaa inanta oo kale waa ka awood iyo dhaqdhaqaaqba badan yihi amba walaysa dakar inanku ma ahaanin ayadu jeclayd kalunhaa tan oo kale oo maryamba mid sahlan maaha wa innii anigu iyada hadalkiisii wadata intaa dhexe ictiraad wey wainii anigu muctarida inii anigu samaytu waxaan ku magacaabay ha naftii aan dhalay maryam maryam ayaan ku magacaabay wa wainii anigu ucuudu waxaan magan geliyey ha iyada bika adiga ayaan ku magan geliyey iyo wa duriyatahaa ubadkeedaba min ashaydaani baan kaa magan geliyey shaydaanka alrajiim la fogeeyey baad odhanaysaa wainii anigu samaytu waxaan ku magacaabay haa ilmihii aan dhalay maryama wainii anigu uciidu waxaan magangeliyey haa iyada bika adiga iyo wa duriyatahaa ubadkeedaba waxaan kaa magangeliyey min ashayaan shaydaanka ayaan kaa magangeliyey alrajiim la fogeeyey ma taaban maarkaysa ma gujin ilmo kastaoo maaragtay dhasha shaydaanku waa qanjiiriyaa ma og tahay ma min mawlidin ilaa waqad casarahu shayطaanu casra dhag buu kaga siinayaa moogtay aw casratayn amba laba jeer buu ku celinaya qad jeelinaya ilaa ciise bnu maryama ilaa ciise bnu maryama waa maryama labadaa mooyaane markaa rasuulku aayaddan u akhriyay xadiiskii saxiixa ee muslim uu soo saaray fataqabala rabbi waa aqbalay haa maryam fataqabala wuu aqbalay haa ilmihii rabbuhaa baa aqbalay biqabuul aqbalid baada silo ka dhig masr fataqabala rabbi baa fataqabala wuu aqbalay haa maaragtay ilmihii amba maryama rabbuhaa baa aqbalay biqabuulin aqbalid aqbalidaasoo xasanin wanaagsan wa ambata wuu barbaariyey haa maryan nabaata barbaarin masdarkii calaa sawaa'idun baa laga xadfay ma og tahay imbata ayay ka dhigan tahay amba waxaad tidhaahdaa wa ambata wuu barbaariyey alleh haa maryan fanabatat markaa way barbaartay nabaata barbaarid saasoo dhan kartaa wakafala wuxuu alla kafaala qaadsiiyey qiraadan inoo taha lafaadaa shadan ma og tahay faacilku alla wey xasana wanaagsan wakafala wuxuu alla kafaala qaadsiiyey oo mas-uul uga dhigay ha maryan sakariya ayuu alla kafaalo qaadsiiyey haddaanad shadinna wa kafalahaa waxa kafaalo qaaday baad odhanaysaa qiradaa kale sakariya baa kafaalo qaaday amba wakafala wuxuu kafaalo qaadsiiyey haa maryan alleh sakariya buu kafaalo qaadsiiyuu uga dhigay mas-uul habareerteed buu qabay kullamaa mar alla marka dakhala uu soo galo calayhaa ay calaa maryama maryama markuu u soo galo sakariya markuu u soo galo way yar almixraaba meeshii u gaarka ahayd markuu ugu soo galo meeshii u gaarka ahayd almixraab waxaa la yidhaahdaa sadrulbeyt waa guriga halka ugu qiimaha badan leh ayaa la yidhaahdaa kaasaa la yidhaahdaa marka mixraabku kan oo kale ma ahayn wallahu waa meel u gaara ma ogtahay ilan ogoobay mixraabku waa sadrulbeyt guriga halka ugu qiimaha badan baa la yidhaahdaa meelaha muslimiintu dee maanta ay qiblada ku tilmaansanayaan maaha ma og tahay shee waktigii nebi moxamed masaajidkiisiba inaanu mixraab lahayn xataa kii arba afarta khulaafadaba ma lahaan jirin waktigii cumar ibni cabdicasiid xataa markuu khilaafada hayey maaha waktigu waliid ibnu cabdilmalik uu ahaa maarata mas-uulka madiine ee masjidkii rasuulka la dumiyey ee dabeet dib uu dhisay sanadkii hijradu ahay sideed iyo sideetankii ilaa koob iyo sagaal iyo sagaashan ilaa saddex iyo sagaashankiina uu socday ayaa uguba horreysay baalkan mixraabka la yidhaha marka addaaqa ayaa mid kale iyaduna jirto sida qaansada loo sameeyo oo mararka khatarta marka meelaha ula noqda ma arkaysa sida maaragtay iqtidaaga ibnu taymiya raximah maxraabka ulama jeedini waxaan ula jeeda uun inaad la yaabin masaajid bilaa maxraaba haddaad aragta e mase og tahayba madaahibtu inay isku khilaafsan yihiin imaamku inuu halka ku tukado iyo kale waa baab kale kulamaa dakala markuu galo calayhaa kulamaa mar alla marka dakala uu soo galo calayhaa maryam sakariya markuu ugu soo galo almixraaba wajada wuxuu helaa cindahaa ay cinda maryama wuxuu ka helaa risqaa risiq buu ka helaa cunto aanuu keenin ayuunbuu ka helaaba ma ogta qaala markaa wuxuu yidhi istinaaf baa la yidhaahdaayo markuu cuntadii helay muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi yaa maryamu maryamey annaa laki ay min ayna laki xaggee ayuu kaaga yimi haadaa kani annaa laki ay min ayna laki xaggee ayuu alla agtiisa ayuu iga yidhi awowgeygi cimraane wanaagsanaa iyo awliyaan aha iyo baddaan jiiray midna may odhan alla agtiisa ayuu ka yidhi aayaddani waxay daliil u tahay karaamaat alawliyaa waa awliyaa uraxmaanka ah sunnaha rasuulkana waxay la leedahay maaha maarata waxaa daliil ugu sugan nacyo fara badan maaragtay oo cuntabadintii rasuulkaaba ka mid oo ah, masalada u baaban hadal muddo dheera wey annaa laki haada qaalat huwa min cindi إن الله لا يرزق وأرزاق ما يشاء كودون بغير حساب كأرزاقه هنالك مركز يكون دعبي أرنتان السكري هنالك حلقاس دعا وحو بريي سكريا عن بحلك هنالك هلكاس أي دعا بريي سكريا وبريي ربه ربه وبريي قال مركا وحو لسكريا ربي ربك يو هب لي إسي من لدنك أكتاب إيقسي ذرية أبط ubadkaasoo dayiba wanaagsan inaka adigu samiicu ducaa ducada kii aqbala baa tahay samcu maanta ijaabadii weeye samiicu ducaa baryada kii aqbala baa tahay ilaahay buu sidaa u bari fanaadat waxaa u yeedhay hu sakariye almalaa'ika malaa'igtii baa u yeedhay walxaal bay u yeedhay huwa qaa'im uu taagan yahay xaala kownii yusalli xaaluu tukanaya bay ugu yeedhay fi lmixraab meeshii gaarka ahayd uu ku tukanayo amba maqsadinka qaar u ahaa maxay ugu yeedhay ana allaha ay biana allaha alle yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa biyaxyaa yaxyaa ayuu kuugu bishaaraynaya waxaad tidhaahdaa ana allaha ay biana allaha alle yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa biyaxyaa ay biwilaadati yaxyaa yaxye dhalasho uu dhalan doonan ila ilaah buu bishaaraynaya musadiqa xaaluu yahay yaxyahaasi kii rumayn doona bikelima kelmad kii rumayn doona min allah waa ciise moogtay waa kelimatu kun ilaahay uu ku abuuray subxaana wa tacaala wasayida xaala kownihi sayida xaaluu noqon doono mid madax ah la raaco xagga cilmiga iyo xagga cibaadadaba wa xasuura xaala kownihi xasuura xaaluu yahay mid iscelin badan oo aan dumarka ku dhicin macnaa xasuurku maaha mid awoodu waayey jalmada haween macnaheedu waxa weeye isaga ayaa ah mid isceli badan ee laa yaati nisaa waa mid hanta oo waabiya shahwadiisa wey xasuura xaalu mid iscelin badan wanabiya xaala kownihi nebiya nebigoo min asaalixiin kuwa saalixiinta ka mid ah. qaala markaa wuxuu ihi sakariye rabbi rabbigayow annaa yakuun kayfa yakuunu sidee ayuu igu ahaanaya anaa bimacnaa kayfa qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayo anaa yakuun kayfa yakuun sidee ayuu igu ahaan doonaa lii aniga hulaam inan walxaal qad balagniya uu itaabtay amba uu i gaadhay alkibaru gabow iyo duqnimo wamra'atii haweenaydayduna intaanaan gaboobinba caaqir ma dhalaysa ay ahayd caaqir ma dhashaba ay ahayd qaala rabbi markaa wuxuu yihi kadaalika كافك في في محل رفع يالا الأمر أرنك كذلك سدا لغو شيغوي الأمر أرنك كذلك واسدا الله ألنا يفعل وسميا ما يشاء وحدون islaad madhalays odayba way jabowday asbaabihii aynu arkaynin in la wax lagu dhalo dhan baa meesha maqan laakiin awoodda ilaahay markay taalo dhagaxa ayaa laga dhalayaa ugow qaala markaa wuxuu yidhi rabbi ijcal lii ilaahayow ii yeel aaya calaamad astaan aan ku garto islaantii inay uraysatay amba ijcal lii ii yeel aaya calaamad ii yeel qaala rabbi wuxuu yidhi aayatuka calaamadaada aad ku garanayso ilmahaasi inuu dhalanayo anlaa tukallima waa inaanad la hadli doonin annaasa dadka anlaa tukallima waa inaad la hadli doonin annaasa dadka alaaata ayaam maalmo saddexa inaad la hadli kari waydo ilaa ramsaa tilmaan mooyaane tilmaan aad faraha kula hadasho markaa ma xanuun baa u diiday hadal la'aanta mise cudur maya wa alaaa layaalin sawiya xaala kownika saxiix aad tahay mid fayow ayuunbaa ilaahay hadalka ka xidhayaa oo bini aadamka kula hadli lahaa wadkir xus rabbaka xus kaiira xusin badan ay dikran kaiira wasabix allana u tasbiixso bilcashiyi gelin hore iyo maaragtay iyo walibkaar iyo mid bilcashiyi gelin dambe iyo walibkaar mid horaba kelimo horaba ilaahay u tasbiixsa moogta waadkir xusnabiyow id waagii qaalat ay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamay ina allaha alle istafaaki waa ku doortay oo wadaharaki waana ku dahiray wastafaaki rabbi wuxuu kaa doortay calaa nisaa'i alcaalamiin caalamka haweenkoodaba alla ayaa kaa doortay calaa nisaa'i alcaalamiin caalamka haweenkooda waa la kaa doortay ma guud ahaanba oo markaa qaar ba halkaa ugu tegaya mise waa caalamkii samaanka xilligeeda joogay labada tafsiirba way jira yaa maryamu maryamay uqunutii adeec lirabbiki rabbigaaga adeec wasjudii sujuud warkacii rukuuc maca araakiciin kuwa rukuucaya ay wasalli maca almusallii markaa sujuudda iyo rukuucda rabbi ka soo qaad dalika qisadaasi waxyi qisada maryan iyo ku saabsanay sakariya iyo halkaa min anbaa'i alghayb haybka wararkiisa ayay ka mid tahay alanbaa waa jamcu naba waa warka dalika kaasi min anbaa'i alghaybi haybka wararkiisa ayuu ka mid yahay nuuxiihi waanu waxyoonaynaa qaybka amba warka nuuxiih waanu waxyoonaynaa ilayka adiga ayaanu ku waxyoonaynaa nebi muxamedow wamaa kunta maad ahay nebiyow ladayhim maryan iyo sakariya iyo dadkii la joogay agtooda maad ahayn id xilligii maad ag joogin yulquuna ay tuurayeen aqlaamahum qori tuurashadooda ilaa maryamo kii kafaalo qaadi lahaa ayaa loo qori tuurtay oo qorrid baa markay tuurayeen aqlaabahum qori tuurashadooda qoryahooda markay tuuranayeen liyadhara qadar markaa maxay u qori ridanayeen oo ay u qori tuuranayeen liyadhara si uu u soo baxo ayuhum koodii yakfulu kafaalo qaadi lahaa maryama maryamkoodii kafaalo qaadi lahaa wamaa kunta maad ahayn ladayhim iyaga agtooda id xilligii yakhtasimuuna ay doodayeen ee ay isku haysteen ayuhum yakfulu maryama kii maryam kafaalo qaadi lahaa maadaama nin wanaagsan oo iyaga uu dhalay ma id xilligii balxus qaalatay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamey ina allaha alle yubashiruki wuxuu kuugu bishaaraynayaa bikalima weeg kelmad baa rabbi kuugu bishaaraynaya kelmaddaasoo minhu alla xaggiisa ka ahaatay waa abuuritaanka ciise kelmaddaasiyo ismuhu magiciisu almasiixu uu yahay ka arlamarista badan amba aan raysmagaadhada lahayn masiixu qofka raysmagaadhada aan lahayn baabacadiisu kor ay u kacsan tahay amba almasiix ah ka masaxa dadka buka ee xanuunada qaba ciisa marka aad tidhaahdo ciisa ah ka bedel masiix ciisa ah huwa isagu ibnu maryama maryama ibnigeeda ah wajiha xaaluu yahay mid weji ku leh iyo qadarin wajiha xaaluu yahay mid weji kuleh leh daa wijaaha qadarin mid leh wajiha xaaluu yahay mid weji ku leh fi dunya iyo walaakhira wa min almuqarabiin xaala kownihi min almuqarabiin xaaluu ka mid yahay kuwa la dhoweeyey ee alle xaggiisa u dhow wayukalimu xaaluu kula hadli doono ayaanu kugu bishaaraynaynaa annaasa dadka uu la hadli doono fi lmahdi xaala kownihi fi lmahdi xaaluu ku sugan yahay gogol caruureed ah mahdigu waa gogol caruureed amba daragad amba xool ah, waxaa wayukalimu اnaas dadka xaaluu la hadli doona ayaan kugu bishaaraynayna xaala kownihi fi lmahdi xaaluu ku sugan yahay gogol caruureeda ama firash caruureedka wakahla xaaluu yahay garhmadow wa min asaalixiina xaaluu yahay maana noqon doona maarko saalixiinta mid ka mid qaalat waxaa jiri rabbi rabbigayow anna yakuun kayfa yakuunu lii sidee ayuu igu ahaanayaa walad walxaal lam yamsasnii aanu itaabaninba bashar qofba ninba itaabanin guur iyo gaabsi midnaba iyadoon qofba itaaba sidaan u dhalay walxaal lam yamsasni aanu itaaban bashar qaala markaa rabbi wuxuu yidhi oo malagii u faray ku yidhi alamru arintu kadaaliki waa kaa lagu sheegay kadaaliki waa sidaa lagu sheego waad dhalaysaa alla maxaa wahaysa imtixaan ka weyn bale allaahu alle yakhluqu wuu abuuraa yafcalu baa laygu soo yidhi sikariye ma og tahay hadda waxaa la yakhluqu wuu abuuraa maa yashaaa wuxuu doono idaa qadaa markuu rabbi xukumayo amra arrin markuu xukumayo keenayana fa innamaa yaquulu wuxuu yidhaahdaa u rabbi lahu amarkaa uu doonay wuxuu ku yidhaha kun ahow fahuwa qadar markaa fahuwa arintaa uu doonay yakuun waa u ahaan doonaa ma ogtahay ciisena sidaasi ayaa alla ku abuuray subxaanahu wa tacaala sidaasuu rabbi ku abuuray wayucallimuhu xaaluu barayo raggii hore wa yucallimuhu xaaluu bari doono alle subxaanahu watacaala baa laguu bishaaraynaya alkitaaba uu bari doono alkitaab kitaabka alle uu bari doono towraadba uu bari doono ma ogtahay amba injiilba maaragta waalxikmata uu bari doono fahmid la fahmo watowraata uu bari doono iyo walinjiil amba wa yucallimuhu xaaluu alle bari doono alkitaaba wax qoridda ila wax qorista oo la bartaa waa min nicam illaah والحكمة ولا بردون فهمت يا والتوراة يا والإنجيل والرسول أي ويجعله قدر مركة ربي وحو كيالي دونا رسولا رسول بو لك دقي دونا ويجعله ربي وحو كيالي دونا رسولا رسول بو كيالي دونا إلى بني إسرائيل غير بني إسرائيل بو إله رسول قدقي دونا ciise ogow min culamaa'i bani israa'iil buu ahaa ma ogtahay laa culimada ambiyada iyo rususha maraykan iyo rususha ingiriis midna muu ahay risaaladiisuna caam may ahayn ma og tahay risaaladiisa caam may ahayn xilligiisii qofka rumeeyaa wuu ku badbaadayey risaalada nebi maxamed unba caam ahayd waa rasuul reer bani israa'iil buu ahaa ilaa bani israa'iil wuxuu odhan doonaa annii ay biannii anigu qad ji'tukum waxaan idinla imi biaaya aayad baan idinla imi astaan min rabbikum xagga rabbigiin baan idinkala imi hiya aayaddaasi qadar annidaasa fii maxalli rafcata alleh hiya aayadaan idinla imi maxay tahay annii anigu akhliqu waxaan abuuri lakum idinka daraaddiin waxaan u abuuri min adiini dhoobada xaggeeda waxaan ka abuuri doonaa shay a shay baan ka abuuri doonaa shaygaasoo ka hay-ati dayri shimbirka qaabkiisa oo kale leh ka hay-ati dayr shimbiraha qaabkooda oo kale leh addayr wa jamcu daa'ir innii anigu akhluqu waxaan abuuri lakum idinka daraaddiin si aad u aragtaan ood ii rumaysaan من adiini dhoobada xaggeeda waxaan idinka abuuri shay a ah baan ka abuuri shaygaasoo ka hay-ati dayb shimbiraha qaabkooda oo kale leh ayaan samayn doonaa dhoobadaa ka samayn fa anfuqu fa anfuqu waana fuufi fiihi shimbirkan waana fuufi haye fa yakuun dabadeed wuxuu noqon ay fa yasiir wuxuu noqon dayraa shimbir buu noqon muxuu ku noqonaya biidni illaah ilaahay idankiisuu ku noqonaya wa ubri'u waan bogsiin alakmaha ka indhala'aanta ku dhashay akmaha waxaa la qofku indhala'aantaba ku dhashay ilaa hadduu indha isagoo maaragtay indhaqaba indhabeeli lahaa waxuunbay odhan lahay waxbaa sii nool bay odhan lahay aba gulubyadaas sii noolaa iyo wax la mida waxaana haddaba akhriyaa wa ubri'u waan bogsiin alakmaha ka indhala'aanta ku dhashay ayaan bogsiin doonaa iyo walabrasa ka saancadka qaba saancadka waa taqaanaan waa xanuunka dadka caddeey waa saancad balaayiya saancad soo baad maqli jirin saanta cad wa ubri'u waan bogsiin wauxyi waa noolayn almawtaa baa noolay kuwa dhintay biidni illaahi baa ku noolaynay waqadar alle ilaahay bay mucjiso uga dhigay subxaanahu wa tacaala inuu sidaa wuxuu nooleeyey haye maxay kale wa unabiukum waan idinka warrami bimaa waxbaan idinka warrami taakuluuna aada cuni doontaan maanta waxaad qadidi waa guriga lagu kariyay aan idinka warran iyo wamaa tadakhiruuna ku keedsanaysaan fii buyuutikum l waa nebi ilaahay waa loo waxyoonaya waa loo sheegaya ina fii daalika kaasi ayuu ku sugan yahay la aaya khabarkii baa taqadumay moogtay lakum idinka idinku suganta in kuntum haddaa tihiin muminiin wamusadiqa xaalaan ahay baan idin imi jiitukum taka xaal anii qad jiitukum wamusadiqa xaalaan ahay kii ramaynaya limaa kii bayna yadaya aniga iga horreeyey oo min atawra kitaabkii tawreed ah waji'tukum waan idin imaan saasoo kale oo sidaasaan yeeli doonaa waxaa kaloo idinku imi liuxilla si aan idinku xalaaleeyo lakum idinka bacda aladii kii qaarkii xurima la xarimay calaykum idinka laydinka xarimay towraad waxyaabihi laydinkaga xarimayna anigoo idin xalaalaynaya oo rabbi xalaalnimadooda uu ciise ugu soo dhiibay alle subxaanahu wa waliuxilla markaa aayaddani waxay daliilu tahay ciise calayhi salaatu wasalaam axkaamtii ku taallay towreed qaarkeed inuu nasakhay culimadu laba qowl bay ku leeyihiin laakiin waa asaxu laqwaal min qowli اlculamaa ma oo culimada qaar baa yidhahda waxba ma nasakhine <clears throat> waji'tukum waxaan idinla imi biaaya baan idinla imi min rabbikum xagga rabbigiin baan aayad idinkala imiye faاtaquu اllaha alle ka baqa oo waadiicuun aniga ay adeeca waadiicuunii aniga ay adeeca intaasuu buu ciise faray ilaahniimo iyo wax la mida midnaba ma sheeganin haye bal aayada dambe e ina allaha alle rabbii rabbigay wey wa rabbukum idinkana rabbigiin wey ee facabuduu caabuda ho rabbigaa quraa caabuda haadaakan <laughs> rabbi keliya la caabuda siraad waa dariiq dariiqaasoo mustaqiim toosan subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuub